lwiqaayati min mashaakil lmahjar sida ay u socon doonto xalaqadii labaad waxaanu kaga hadalnay cudurrada aan dibadda kala imanay ee qodobkiisa koowaad oo ahaa alqabaliya albagiida qodobka kale waxaanu kaga hadalnay ilbaxnimo xumada soomaalidu ay la timid wadamadan qodobka saddexaad waxaanu kaga hadalnay maxaa la yidhaahdaa qodobka afraad waxaanu kaga hadalnay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxyaabaha wan wanaagsan ee aanu la imaanay oo ay ka mid ahay diinta cumuuman gaar ahaan jilbaabka iyo xijaabka daahiradiisa taas oo gaal iyo muslimba aanu ku faafinnayoo muslimiintuna ay nagaga daydeen gaaladuna markaa ay naga arkeen iyo iltizaam kale iyo binaa'u lmasaajid xalaqadani haddii aan la yidhaahdo waxay la magacbaxday dhaqanka dhaqamada xunxun ee aanu ka dhaxalan aan ka dhaxallay ama aan ugu imaanay galbeedka ama garbiga aan ugu imaanay aan ku celiyo mar labaad dhaqamada laga dhaxlay qurbaha haddii aan se usoo gaabinno cudurrada ama dhaqannada aanu ka dhaxallay qurbaha ayay kelimadaydu ku saabsan tahay biidni illaahi tabaaraka jalla wacalaa dhowr qodob baan ku soo aruurin doonaa qodobada qodobana waan ku yar dheeraan doonaa muhimadda ay leeyihiin daraaddeed qodobana ishaaro iyo inaan farta ku fiiqo ayaan kaga kaaftoomi doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waddamadan waxyaabahan ugu imaanay waxaa ka mid ah waddamo nidaam dejistay oo qawaaniin leh qawaaniintaana ayna ka bannaanayn boos loogu talagalay cibaadada iyo salaada sidaa daraaddeed waxaannu ugu imaanay waddamadani kala duwanaan aanu kala duwannahay diin ahaan kala duwanaan aanu kala duwannahay caqiida ahaan kala duwanaan aanu kala duwannahay idolojiya ahaan kala duwanaan aan kala duwannahay cubuudiyatullah alla tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa iyo in loo rukuuco oo loo sujuudo iyo asaga keligii in alla laga dhigto tabaaraka wa tacaala baan ku kala gedisannahay haddaba waa dhaqan ayagu ay leeyihiin annaguse waxaanu wadanay mabda ayagana waxaan oogu dhimaanay dhaqan lakum diinukum waliya diin laba diimood oo kala duwan diin xaq ah oo alla tabaaraka wa tacaala oo ku tilmaamay ina addiina cinda allahi alislaam iyo diin munxarifa ah oo ayadaa shicaarkeedu uu yahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam wa qaala almasiixu yaa banii israa'iil ucbudu allaha rabbii wa rabbakum arag labada thaqaafe ee isu yimid shicaarkooda iyo calankooda hore muxuu tilmaamayaa laba rugni buu ku taagan yahay ama laba aasaas buu ku taagan yahay aasaaska koowaad waxaa weeye laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam makhluuq ilaahay u abuuray iyo addoon ilaahay u abuuray oo nebiyullaahi ciise ah oo hooyadeen maryamo binti cimraan ay dhashay mucjizana looga dhigay aabal-aan in la abuuray fitanta ayay ku dhaceen ayagu imtixaanka idan shicaarkoodu ciise waa ilaah waxay wataan shicaar kale oo dhahaya taasi suuratul amaa-ida bay ahayde aayadda boqol toddobaatan iyo maxaa la yidhahdaa labo allah tabaaraka wa tacaala suuradda la yidhahda suuratu tawba wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnu allah wa qaalat innasaara almasiixu bnu allah shicaarkooda labaadna waxaa weeye ciise ayaa inan ilaahi ah labadaa shicaar oy wataan ama labadaa astaan oy wataan iyo waxaa isu yimid astaanta dhahaysa wa qaala almasiixu yaa banii israa'iil ucbudu allaha rabbii wa rabbakum innahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu annaar wamaa lildaalimiina min ansaar idan idolojiyo kala duwan caqiide kala duwan mabaadii kala duwan idan qolada aan martida u noqonnay ee aan annagu u imanay annagoo didayna oo qaxooti ah dalkoodina soo burburiyey oo ka soo tegay horta waan kala duwannahay diin ahaan baan u kala duwannahay qodobkaa waa qodob ay muhiim tahay inaannu garanno dhoxerada aan degannahay iyo moorada aan degannahay iyo dadka aanu martida u nahay qaabkaan u kala duwannahay inaad fahamto waa muhiim idan waxyaalaha oogu imaanay waxaa ka mid ah kala duwanaansho diimeed ayaanu oogu imaanay walidaalika maxay raad ku reebtay cibaadadii qofka muslimka ah salaadii qofka muslimka ah soonkii qofka muslimka ah ayay raad adag ku reebtay waayo qaanadba lagama bannaynin qaanadii salaadda ma bannaano oo laguma qorin salaada qaanadii soonka ma bannaano walidaalika baan arki doonaa muslimiintu inay kala kulmi doonaan xidhiidhi aad u badan hadday madaarista joogaan hadday meesha shaqada a joogaan soonkii bay cidhiidhi kala kulmayaan oo salaadii bay cidhiidhi kala kulmayaan waan arki doonnaa shicaarka kale oo ka mid yahay alxijaabu waaljilbaab oon horay u soo ishaaray inay dhibaato badan ay kala kulmaan idan qodobkaasi qodobada diinka oo dhan baa hoos tegaya xijaabkii baa marka lagugu dhibayaa oo salaadii baa lagugu dhibayaa waxyaalahan aad ooga xumahay inaan maqlana aana jeclayn inaan hadda idiin wariyana aana ku faraxsanayn laakiin haddana aan ku qasbanahay waaqica ee aan la diidi karin ee la inkiri karin ee dhacday waxaa ka mid a nin baa meesha shaqada ku tukanayey ama meel madaraso u dhiganayey ama iskuul buu rabay meel yaroo luuqa ayuu galay mar alle markuu meesha luuqa ahayd galay ayuu asagoo sujuudsan ayaa macalimiintii mid ka mida ayaa soo maray kadibna markiiba intuu sala sujuuddii intuu bedelay ayuu bush ab u bedelay sidii qof jimicsanaya ab ab samaynayoo kale sidaa daraaddeed war waxaad samaynaysaa markay ku tirina wuxuu yidhi waan jimicsanahaye buu yidhi idan xaaladda waa suuro laga yaabo boqol suuro oo kale ama boqol tilmaamood oo kale oo aanay soo gaarin oo qisaskoodii haddii dadka loo furo mikrofoonka mid walba uu warin lahaa qisooyin aad iyo aad u badan ayaa jira ta qisooyinkaa way fara badan yihiin noocaasoo kale ah maxaa kale maxay raad ku reebtay salaadii waxaa weeye jumcadii baa meesha ka baxday ilaa man raxima rabbulcibaad allaha koonkan oo dhan abuuray qofka u naxariistay mooyeen meeqo qaangaadh ah oo muslim ah ayaan salaada soo xaadirin masaajidadu marka waa faaruq salaadiibay jumcadiibay raad ku reebtay oo waxay raad ku reebtay dabcan muslimiintu jumcada fasax bay ahaayeen waa ay yaqaaneen oo waxay raad ku reebtay eh, dadkii madaarista iyo iskuullada iyo jaamacaadka dhiganayay beddelka meesha muslimiin markii la joogo lagu aadinayo ee wakhtigaasi wakhtiga bareega lagu aadinayo kadibna la tukan lahaa idan qodobkaasi waxay ku reebtay xijaabkii ayay ku reebtay mar labaad xijaabka dib baan noogu soo noqon doonaa waayo da'yarta iyo xijaabka ama khimaarka carruurta muslimiinta ay xidhan yihiin ee gabdhaha ah ayaan mar labaad dib ugu soo noqon doonaa laakiin si aanu qodob walba ugu dheeraanin waxaan wakhtiga yaran haysto u qaybin doonaa qodobada hortayda yaalloo dhowr ah ama xoogaa ah ayaan u qaybin doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala qodobka labaad ee waddamadan aanu oogu imaanay waxaa ka mid a cadamu linsijaam ama cadamu alqaabiliya dad aan is ogolayn dad kala cararaya jir ahaan bayna isu ogolaynoo madow iyo caddaan bay kala yihiin waxayna isu ogolayn qalbi ahaanoo iimaan iyo iyo kufri bay kala wataan waxayna isu ogolayn degaano dad degaan hore isu yaqaanay oo isku degaan ahaa ma aha afriiqiya iyo oroba ifriiqiya iyo amriika ifriiqiya austraaliya ifriiqiya intaasoo dhan baa laga kala yimid intaasoo dhan dad noocaas oo kala duwan ayaa isu yimid saa daraaddeed qofkii mahma aad isku daydo inaad isfahamtaan in yarba isfahamta mahma aad isku daydo waxaa weeyaan xaaraam iyo xalaal isuma iman karaan gaal kufri iyo iimaanna inta badan isma dhexgeli karaan sidaa daraaddeed cadamu alqaabiliya ama cadamu alinsijaam walidaalika fiiriya waxay dhahaan integrashonka iyo isdhexgalka ayaa laysla fahmi waayey muslimku wuxuu sitaa risaalo wuxuu doonayaa inuu dhex galo deriskiisa deriska gooniba gooniba hadli doonaa arrintaa waxay ta'fiirisay amba dhehe deriska qodobada isku dhex dardare ama isugegeeye arrinkaa waxay raad ku reebtay deriska muslimku wuxuu wataa fikir iyo ideolojiya iyo maskax iyo diin iimaan risaalo iyo caqli dhahaysa derisku xaqan uu kuu leeyahay derisku hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay xuquuqda ayuu kugu leehay buu wataa risaaladii buu doonayaa inuu gudbiyo cuntadii buu doonayaa inuu wax ka siiyo inuu la sheekaystuu doonayaa xataa luqadii buu doonayaa inuu ku kororsado oo luq ahaan uu ka sii barto khibraddii waddanka uusan aqoonin ayuu doonayaa inuu ka sii barto intaasoo dhan haddana way suurtageli weyday sababtu waa maxay cadamu alqaabiliya ama cadamu linsijaab lianna isdhexgalka ayuu muslimku si u fahamsan yahay qofka martida loo yahay ee loo yimidna ay si kale u fahamsan yihiin maxaan ka wadaa si aan qalin far waaweyn aan ogu qoro far waaweyn si aan ogu qoro aan mar labaad aan idiin tilmaamo sababkaan qaxootiga u soo noqonnay ee wadamooyi waddamadii aan ooga soo qaxnay ee waddamadan albaabada noogu fureen ee uu sacuudigu oo ka dhaqaalo badan noogu furi waayey oo khaliijka oo ka dhaqaalo badan ay noogu furi waayeen ujeeddo dheer iyo hadaf dheer iyo gool la doonay in la dhaliya baa jira dadku ama ha fahmeen ama yayna fahmin kaasna waa maxay ujeeddadu waxaa weeye adiga in lagaa bedelo mabda'aaga diineed in lagaa bedelo caqaa'idkaada iyo caqiidadaada waayo waxaad ka timid dal boqolkiiba boqol muslima saan muxaadaraadka hore ku soo sheegnay haddana deris la-a soomaaligan hadda raba inaan tarkiisiye haddana deris la-a intaas oo dowladood oo kirishtan ah oo ay gaaladu caalamku dhinac walba iqtisaadiyan iyo caskariyan ay ilaashanayaan ara'aytum halkaa ma laaxideen saa daraaddeed boqolka sane soo socota ee kontonka sane ee soo socda kontonka sane ilaa toddobaatanka sane ee soo socda in dalka soomaaliya lagu tallaalo ama lagu beero dad mabaadi kala duwan wata hadafkaas weeye iyo risaaladaasi midda uu gudbinayo qofkani ku oggolaadee ku aqbalay adigu laakiin maya adigu waxaad leedahay qofkani xuduuddaada iyo caqiidadaada iyo mabaadi'daada iyo aidolojiyadaada adigoo ilaashanaya haddanana dhexgal caadi ah wax wada cuna oo wax wada cabba sheekaysta wax isku darsada tijaaro wada gala laakiin caqiidadu waa shay caqiidadu waa lama taabtaan taasuu qofka muslimka ah idan isuma imaan karaan kani wuxuu doonayaa inuu taxqiijiyo risaalo mucayana kani wuxuu doonayaa inuu ka gungaadho mas'aladii asalkaba qaxootiga lagaaga soo dhigay idan risaalada waa muhiim inaanu garanno meesha aanu joogno sababtaan ugu magacaabnay cadamu linsijaam cadamu alqaabiliya inaan siday tahay aan laysu dhex gelin qodobka saddexaad altadayun alxaqiiqi في داخل كل مسلم وخاصة في داخل كل إنسان صومالي مسلم يعني تدينك ظاهرك تدينك caqadiga ee qalbiga ah ee qofkan marka horeba uu watay sidee qodobkii hore kan way isku dhow yihiin aduu waxaad wadatay markaad kolka horeba interviyuga lagaa qaadayey waxaad tidhi dayaanadaydu waa muslim wuuna kuu qoray inaad muslim tahay wa maca daalika markaad u timid waxaa la doonayey haddii uu wuxuu sheeganaya run tahay addimuqraatiya almusayafa anuu aan ku magacaabay dimuqraatiyada bugta ah ee xaqiiqo ahayn hadday run ka tahay waxay ahayd inuu qofkan muslimnimadiisa kula dhaqmo oo ku qaabilo oo ku qadariyo oo ku ixtiraamo oo xijaabkii aan laga taabanin oo salaaddii aan laga taabanin oo aan soonkii laga taabanin oo shacaa'irta aan laga taabanin oo aan ciidaha la ciidaha la fasaxo oo aan ciidaha lagu cadaadinin oo masaajidada loo ogolaado masaajidada loo furo wahakada meelaha qaacooyinka ah mu'tamarada iyo mase ay ku qabsanayaan liqaa'aadka iyo dowraadka cilmiga ah in loo ogolaado waayo waxaad qofkan aqbashay ood oggolaatay oo aad saxiix ku duugtay inaad qaabishay asagoo muslim ah muslimkuna waa isdhiibid rabbi tabaaraka wa tacaala laysu dhiibo muslimku waa hoggaansan alla tabaaraka wa tacaala diintiisa loo hoggaansamo laakiin qofkani wuxuu la kulmay markuu waddamada yimid wuxuu isku dhiibay waxaan ahayn iyo wixii loo sheegayay oo ashicaaraatu randaana shicaairtii iyo calamadii qurquruxda badnaa ee lalahaa dimuqraatiyaa jirta ayaa socon kari weyda walidaalika tadayunki uu qofku la yimid iyo xaqiiqadii dhamarka qofkan muslimka ah soomaaligu markuu soo baxayey qof walboo soo baxaya dadka intooda badan waxaa waa lala soo dardaarmi jiray cajaladihii sheekh boqolsoon raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayh ayaa la soo siin jiray waxaa lii jiray cajalada ha dhagayso gabadhay xijaabkaaga ilaasho war akhlaaqdaada ilaasho war caqiidadaada ilaasho war iimaankaaga ilaasho war caruurtaada ilaasho dardaarankaasuu qofkan ku yimid asagoo cajaladihii boqol soon wat sheekh boqol soon wata ayuuba soo galay waddankan gabadhii ayadoo asturan bay soo gashay ayadoo is ilaalinaysa oo isjiraysayba soo gashay laakiin markii halkan la yimid ujeeddo kale iyo hadaf kale xaqiijinteed baa marka isku dhacay idan tadayun wuu qofkan muslimnimo ku yimid oo shaati muslim watay oo caqiida iimaan iimaani a ah watay iyo waxaa isu imaaday waaqici runta ahaa ee dhabta ahaa ee meeshan yaallay qodobka kale alkhawfu min alislaam waxaa jirta cuqdad reer galbeedka ku beeran reer galbeedka ku tallaalan reer galbeedka ku taagan oo waa maxay aslanba reer galbeedku qori dheer bay muslimiinta iskaga hayaan oo cuqdad bay ka qabaan cabsi baa kaga jirta waxay og yihiin dad mabaadiila inay yihiin walidaalika hadaad taariikhda dib uwa u noqotaan dagaalkii la dhihi jiray dagaalkii soofeetiga iyo iyo maraykanka ama neeto iyo warsa la kala dhihi jiray markii laga adkaaday ruushka markii la jeliyey xaqiiqadana muslimiinta abajabiso waan ognahay afghanistan xagga taariikhda marka laga hadle maraykanku wuxuu ku talagalay af cadna ku yidhi maanta cadow kale ma lihin oon islaamka ahayn idan limaadaa yakhaafuuna min alislaam islaamka hadday ogaan lahaayeen macaankiisa hadday ogaan lahaayeen cadligiisa hadday ogaan lahaayeen raxmaddiisa hadday ogaan lahaayeen rasuuluraxma hadday ogaan lahaayeen kitaabka qur-aankaa sida ahlu kitaabka iyo gaalada uu xuquuqdooda u siiyey shay walba iyo wakhti kasta makaan walba iyo zaman la arkay duruufta uu sharcigu qadariyey hadday ogaan lahaayeen kulligood islaamkay qaadan lahayeen shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah bay qiri lahaayeen iyo wa rabu lkacba ilaahay baan ku dhaartaye waa noocaa wey waayo diinunaa diinu salaam wa diinunaa diinu raxma wanabiyuna nabiyu raxma wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin lacallaka baaqicun nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin hadday mu'miniin noqon waayeen naftaada ma halaagaysaa soo nebi moxamed ma ahayn sala allahu caleyh wasalam allaahuma akfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun allahyow qoladayda u dhaaf waxbayna garanaynin rasuul bayna garanaynin nabi bayna garanaynin qiimaha noogu fadhiyo ayayna garanaynin iska daaya ilaahay waxaa laga yaabaa inuu nasligooda iyo sulbigooda uu ka soo saaro man yacbud allah cid alle keligii caabuda oon wax kale la caabudin soo ma ahayn ciddii lahayd nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam soo nabi moxamed lama dhihin walow kunta fadan khaliida alqalbi lam fadduu min xawlik haddaad mid qaadqallafsan ahaan lahayd dadku way kaa kala carari lahaayeen wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah huma abliquu ma'manah soo alla qur-aankiisa nabi maxamed kuma soo dejinin sala allahu alayhi wa aalih wasalam idan cabsi baa jirta baa nidhi cuqad baa jira baa la yidhi cuqdad baa jirta walidaalika baa wax kasta markuu dhaco muslimiinta dusha laga saaraa oo islaamka dusha laga saaraa oo waad aragteen caalamka oo dhan haddaad fiidhiso telefisyoonada iyo jaraa'idka iyo joornaalada iyo filimada wax allaa wixii ku saabsan diinta islaamka iyo ehelkeeda ayaa lagaga hadlaa waayo yakhaafuuna min alislaam maxaa yeele alislaamu qaadim waxay aqriyeen ayuhumaa sayuftaxu awalaa koodee la hor furan doonaa rasuulka ilaahayow calayhi salaatu wassalaam a qustantiniya am iruuma qustantiniya oo anqara iyo caasimadda turkiga ah iyo caasimadda talyaaniga kee la hor furan doonaa markaasuu nebigu yidhi alqustantiniyatu tuftaxu awala marka hore waxaa la hor furan doonaa alqustantiniya turkigana waa kii la furtay way og yihiin taariikhda inuu nabigu yidhi sal ly salam guri ma jiro ilaa islaamku waa geli doonaa bicizi casiiz ina allaha zawaa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha dhulkaa la ii soo duubay oo la ii soo dhoweeyey mashriq iyo maqrib baan arkay inta aan arkayna mulkigaygu waa gaari doonaa guri ka samaysan ma jiro dhoobo guri ka samaysan ma jiro eh, dhobor ilaa waa gelayaa buu nabigu yidhi way og yihiin sala allahu calayhi wasalam hadalkiisa idan caddaday cabsi ku jirtaan u imaana wey warka biyodhiciisa intaa u fahma dad foojigan oo ayagaba is-ilaalinaya oo diinta si wanaagsan u akhristay oo si fiican u turjuntay oo xaqiiqatulislaam garanaya oo alislaamu qaadin fahmaya iyo ujeeddadeeda ayaan u imaanay idan halkaasna waxaa ka yimid meesha aan imaanay inaad fahamto waa masale iyadana aad iyo aad muhiim u ah wey masaa'ilka khatarta ah oo ayagana muhiimka ah oo meelahan markaanu joogna aanu la kulannay waxay waa waxa la yidhahda alcunsuriya alkhafiya waa cunsuriyad laakiin qarsoon marka qaarkood xoogaa bannaankay u soo baxdaa waayo mabaadi'dooda caamka ah ee muuqda ayay ka hor imaanaysaa marka cunsuriyad laakiin hoosta ka qarsoon ayaga laftooda isku haya wa maca daalika inay isku hayaan waxaad ku garanaysaa annaga waddamadan aanu joognay hadda idinkala hadlayo yaa shuruucdeeda wax yar idinka tusaalaynayaa qayb ka mida ah, haweenaydu hadday brofesooro tahay oo ay dhakhtaro tahay ka soo qaad ama ay ayi nooc oo cilmi ay ku takhasustay ninka ay jaamacadda iskala baxeen ninkaa ka mushaar badan ninka ayaa ka mushaar badan ayagaa isku haya islaamkeennu noocaa ma aha islaamkeennu takhasuska iyo aqoonta iyo shaqada wax farqiga ooma dhexeeyo sawaasiya ka asnaanilmashti qof walba intuu shaqaystay ayaa la siiyaa ayagiibaa isku haya hadhowtana waxaa dhihi doonaa taxriiru lmar'a oo haweenkeennii baan gadaal baan kaga hadli doonaaye jeebka la gashaday cidhiidhi la geliyey la bukhuuriyey la ayaga dhanba la ceejiyey cuqdad ilaa ay ka gasho oo ay dhaheen may islaamku waana guumaysan jiray ay ka dhaadhiciyeenba ayagii baa ka dhaadhiciyey rasaa'ilkooda iyo warqadahooda iyo tiifiyadooda iyo wasaa'il iclaamkooda ayaa asal ahaan buu buujisay yaa buunbuuniyey iyo in yaroo sandareero ah oo matalanaa sanka loogu shubay haweenkii iyo mid mid maxaa la yidhahdaa diinta ka baxdayo marka maxaa la yidhahdaa af soomaaligana ku hadlaysa muslim baan ahayna leh ama ahaan jiray kadibna islaamkii suuradiisii markaa beddelaysa idan maxaanu nidhi alcunsuriya alkhafiya taasi marka maxay dhashay sidaa sheegayay xijaabkii iyo jilbaabkii bal gabadh yar waxyaalaha yaabkaa ah waxaa ka mid a ah. khimaarkii yarka ahaa yar yaree gabdhihii yaryaraa ay qabeen iska daa jilbaabka weyn iska dhaayna shareere ayaa waxaa la rabaa idaa ilmahan baa la doonayaa in niyada laga dilo aabbahaabaaabbaha kugu qasbay haye hooyaa kugu qasabtay suurtagal ma aha agtooda qof muslima oo dibad ka yimid oo qaxooti ah inuu joyce leh ama aragti leeyahay ama go-aan qaadan karo beddelka ayagu ciyaalkooda yaryarka ah ayaga oo yaryar oo shanjiraa yaa waxaa lagu leeyahy asagaa doortay ha loo daayo waa waxyaalaha aan marar badan isqaban karin weyn aabbahabaa kugu qasbay hooyadaabaa kugu qasabtay maya waa lagugu garaaca waxyaalaha gabdhahana la weydiiye ma taqaanaan hee ma ku seexataa jilbaabka waa lagu suuro xubaynaya waxaa lagu yidhahda mataqaanaa ku qabaysataa waxaa lagu yidhahda mataqaanaa weliga aabbaha timahaaga ma arkay ha waxaa lagu yidhahda mataqaanaa khamrada cab cidna kuma aragto annagana kuma sheegayno kullu daalika haddaad carruurteenna waraysataan xabad xabad bay kugu sheegayaan cidna kuma aragto cidna kuu sheegi mayso annagana kuma sheegayno khamrada cab khinziirkana cun maradana iska tuur xataa hooyada haddaad maadaama lagugu qasbo marka aad ka soo baxayso guriga soo qaado laakiin iskuulka markaad tagto dhimaato iska tuur waxaasoo dhan marka waa maxay niyad dil baa la yidhahdaa niyad jabin baa la yidhaahdaa xorriyaddii qofkan baa laga qaadaya idanay haddaad xorriyad baa jirta dhahdeen hunaaka xorriya diiniya laa ikraaha fi ddiin haddaba xorriyo diini abaa ah jirtee ilmaha yarka maxaad u cadaadinaysaan asagaa doortay asagaa joyska iskale asagaa qaatay haye miyaadan ogeyn anoo muslima inaan meesha imid masalada waxay raad ku reebtay shaqadii bay raad ku reebtay horta intaana ka tegin caruur maalin dhexdeena waxaan xusuustaa caruur yar yar baa isyar aruursatay madarisadii waxay u tageen maamulihii bay u tageen waxay ku dhaheen maamule annaga muslimiin baa nahay waa gabdho saddex saddexiyo toban jiro ilaa shan iyo toban jiro lix lixiyo toban jiro inta u dhacaysa wey iyo wiilal waxaali annagu muslimiin baa nahay waxaanu doonaynaa duurka iyo casarka eh, inaanu meel yar aan ku tukan aad noo samayso haye ninkii wuxuu sameeyey waa la ogaa iska daa intuusa asagu samaynin waxaa weye buu isku dirayaa soo maaha waalidiintii qayb ka mid a ah ayuu markiiba la soo xiiday waxa lagu dhaha ma garanaysa lagu yiri ma garanaysaana caruurtani haddaan hadda la qabanin khatar bay soo wadaan dad ad adag oo mayal adag oo mara kudheg ah oo islaamiyiin ah ayaa ka soo baxaya yaa salaam maxaa masalada masaladaa ka galay waan meelaan ku tukano nasiib muslimiin baa nahay maxaad ogu fasiraysaa dad mayal adag baa soo socdo inuu muslim yahay waabad aragtahay maadahdid maya intaasaa ku filan maadaadad ahaa xaq bay u leeyihiin markaasaa mararka qaarkood waxaa u doodaya dad muslimiin ayagu oo dhahaya arrintaasay ku dhici kartaa shir ha layskugu imaado arrintaa ma dhici karto inay carruur yar saas dhahaan maya ilmaha yar hadduu saas dhaho maya ku filan saa hadduu dhahona haabaa ku filan laakiin masaladii in la fasiro oo loo fasiro dad waxaa soo baxaya mayar adag oo khatar ah hunaa weeye waxaa ay eh, khaladku meesha ku jira waa halkaa wey marka weli arrimaha noocaasa lagu baraarugo waayo waa nooc min alcunsuriya alkhafiya oo weliba la leexinayo oo magacyo kale iyo dad kale loo adeegsanayo weyaan arrintaa waxay gaadhay alcamal shaqadii ayay taafiirisay waad wacaysaa markaad wacda waxaa lagu garanayaa luqadaada inaad ajnabi tahay nay maya maba haynaa lagu dhihi hadday gabadh indha xijaab qabta ay tahayna maya may may shaqadan waa taqaanaa shahaadadeedana waad wadataa laakiin sarwaal ku shaqee war anigu muslim baan ahay anigoo muslima waddanka imid jilbaabkaygana waan ku shaqayn karaa itijaabiya waxaan ka shaqaynaya waa gacma waxaan ka shaqaynaya waa indhaha waxaan ka shaqaynaya waa lugaha war kama shaqaynaya anigu maradan isaaran ma qof qaawanoo shaqeeyaad aragta ka sarwaalka qababa waxbuu qabaa sooma ka shaatiga qababa waxbuu qabaa sooma waxaad yeelaysaa ee itijaabi may mar haddaad xijaaban tahay khamaar aad qabto maya shaqo kuumayn haddii kale iska dhig waa nooc min cunsuriya cunsuriy haddayna shareer qabtana xagga iskaba dhigba arrimaha noocaasoo dhan ayaa marka isbiirsanaya markaasaa qofkii waxaa lagu fiirinayaa annadara alcadaa'iya aragti xun hadduu baska soo fuulo gabadha hadday baska soo fuusho ayadoo indha shareeran waxaa weeyaan waxaa loo fiirinayaa sida ayagoo ka dusinaya maxay ayagoo ka dusinaya isha as'ilo su-aalo la weydiinaya istifzaazi ah su-aalo waxaa la weydiinayaa istifzaazi ah istifzaaz waa maxay su-aalo aan habboonayn oo daandaansi ah ayaa markaa la weydiinayaa maxaad waxaan cuni laadihin doofaarka maxaad u cuni laadihin khamrada maxaad u cabilaadihin maxaad u cabilaadihin ordaa waddankiina ku noqda haddaad mar sidan tihiin maxaad sidan u tihiin waxaa weeyaan waa arrimo khatarteeda iskale weeye caadaadka iyo taqaaliidka khatarta ah iyo dhaqamada aan meeshan oogu imaanay shareecadeennuna kun iyo afar boqol oo sano ay la dagaalantay ee halkani carruurteenna lagu baro alliwaadka ka mida jinsiga labada qof ee isku nooca ah oo mataqaanaa wax iska raadsanaysa nacuudu billaahi tabaaraka wa tacaala ama laba dumara ha noqdeen ama laba raga ha noqdeen waana waxa shareecadeennu liwaadka ay u taqaano wey ilaahayna tabaaraka wa tacaala in badan ayuu nooga digay qur-aanka haddee nabiyullaahi luut waabaad garanaysaa aayaadkii oodka u fara badnaa ee lagu soo dejiyey nabiyullaahi luut qoomkiisii wixii lagu alaagana noocaas bayd idan jariimatu liwaad waxaa weeyaan waa min ashnaci aljaraa'imi wa aqbaxiha waa dembiyada waaweyn shareecadeena iyo midda ugu foolfoolxun wey waana fitradii ilaahay nagu abuuray ee allau yidhi fitrat allah alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah waxa weeyaan xayawaankii xayawaankii u fiirsada dibigu sacu raadsadaa ritiguna hashuu raadsadaa waa u fiirsada digaagadu digaagu digaagaduu raadsadaa nacam waa fitrat allah allatii fatara annaasa calayha xataa geedihii baa lab iyo dhadig leh oo labku dhadega unbaa lagu tanqiixin karaa ayib fitrada ilaahay ayay bedeleen waa khatar wey ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin alla tabaaraka wa tacaala qowmu luud maxaa lagu maxaa lagu yidhi qowmu luud waxaa lagu yidhi ata'tuuna alfaaxishata ata'tuuna alfaaxisha ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin ma waxaad la imaanaysaan maxay faaxishadan faaxishadan cid idinka horraysayba lama arko maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin a inakum lata'tuuna alrijaal wa taqطacuuna asabiil wa ta'tuuna fii naadiikum almunkar war xaggeed ku arteen nin nin wax ka raadsada xaggeed ku arteen dhadig dhadig wax ka raadsada wa xasbuna waxaa nagu filan fii bayaani shanaacati haadihi alfaaxisha nabigu inuu saddex jeer lacnaday qad lacanahu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer lacana allahu man camila camala qawmi luut saddex jeer ayuu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam allaha lacnado qofka sameeya waxa ay sameeyaan qowmu luut mas'aladaasi waa masale si gooni ah in culummadu bulshada ugu baraarujisa u bahan waayo haddii lagu baraarujin waayo midhaheeda khadhaar baa gadaal laga guran doonaa waxyaalaha meelahan ugu imaanay waxaa ka mid ah eh, alcashiiqa mashaladii zawaajka ee guurka ahayd xalaasha ahayd sharcigu loo jideeyey oo qaabka loo isticmaalo ay tahay qaab cashiiqo iyo saaxiibnimo layskula seexanayo konton sanaa laysqabaa saaxiibnimaa laiskula joogaa labaatan sanaa laysla joogaa saaxiibnimaa layskula joogaa konton sano kadib baa waxaa lagu leeyahay waanu isguursanaynaa maxaa dhacay waan istijaabinaynay fikirkaasi in badanoo kamida waan ka dhaxallay waanu istijaabinaynaa baa lagu leeyahay tijaabo tijaabo maxaa la yidhahdaa waanu istijaabinaynaa waanu istijaabinaynaa tijaabo labada qof maxaa la tijaabin inaan isfahamsannahay in kale weeye waxaa la doonaya in la tijaabiyo ayib marka alcashiiqa khatarteeday marka iska leedahay ilaahay tabaaraka wa tacaala hana xifdiyo oo hana barakeeyo walidaalika guurkii baa xumaaday marka dhallinyaradeenna marka in badan oo ka mida ah, ilaa man raxima rabbualcaalamiin mas'aladaasi raad bay ku reebtay bal dib ha loola sheekaysto shukaansigooda hore wada socodkooda hore iyo ee guurkoodaba labaduba intaba raadkeeda ayay ku reebtay cudurada meelahan aan ka dhaxallay waxaa ka mid a ah wax la yidhaha buufs isla hadal istarays war maanta ka waran ma fiicni ma muslim waxaa dhaada aragteen waxaan arki jiray muslim dhahaya alxamdu lilaahi calaa kulli xaal cajaban liamri lmuumin ina amrahu kullahu low khayr hadduu wanaag helo alxamdu lilaah hadduu dhib la kulmana waa uu sabrayaa fa innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun ayuu leeyahay saa daraaddeed waxaad arkaysaa qof isla hadlaya hebel wuu isla hadlay hebel wuu isku buuqay dabaqa toddobaad buu iska soo tuuray tareen buu isu dhigay wuu isdilay carruurtiisii buu dilay hooyadii buu dilay aabbihii buu dilay intaba waanu haynaa kulli caruurtiiba intay oo isbitaal geysanay ka dhaqaaqday oo xataa xatalaan lalayahay haye kullu dalik hebel stress baa ku dhacay qofkii wuxuu leey waa lay daba socdaa waxyaabaha waddamadan ogu imaanay inaanay dadkan ogu imaanay baa noocane waa lay daba socdaa tiifiyadaa layga sheegaa jaraa'idkaa layga akhriyaa aniga dhanba waa lay daba socdaa ma ogidiin miyaa waxaan arkayo ma arkaysaan miyaa anaaba layga hadlayaa mas'alada noocaasi oo aanan aqoon jirinna ayadana waa waa mas'alo aan ah, wadamadan aanu ogu imaanay weeyaan waxyaalaha wadamadan aan ogu imaanay waxaa ka mid a ah cadamu thiqa wa cadamu tawakul inaanba ilaahay tabaaraka wa tacaala tala saarashadii dhabta ahayd ee ilaahay noogu talagalay low tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarzuqu atayr allahu akbar wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun wacala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin wamaa lakum ilahi uu yidhi tabaaraka wa tacaala maxaad ilaahay u tala saaran laadihiin alla waayad kale ku lahaa tala saarashadu waa isdhiibid ilaahay umuuraha loo dhiibto asaga lagu tiirsado asaga xaalka xaalka iyo xaaladda loo dhiib tabaaraka wa tacaala saa daraaddeedba waxaad arkaysaa qofa inta ka tegaya shalay buu waddankan ka yimid shalay buu waddanka ka yimid waddankii soomaaliya shalu ka yimid maba dheeraba dhowr san uu soo maqan yahay markaasa daqsigii buu ka cararayaa shinni yar hadduu arka wuu ka baqayaa cuntadii dadkao dhan buu ka waswaas ka waswaasayaa qofkii wuxuu noqonayaa nooc min atakabur watakabur watajabur ayaaba ku jirtaba may waxan ma cuno maya waxan ma cabo asaga dhanba waxaad war kuwanba way cunayaan adu maad cuntid kuwanba way cunayaane shalayba waad cunayse shalaad ka soo tagtaye maad la fadhiisatid ood gacanta la gelisid ood aad la cuntid nacam cadamu tawakul waxaa ka mid ah ilmo yar baa xanuunsanaya hamoodina waxa markaan saas leehay xanuunku waa wax ilaahay keeno ilaahay baana qaada tabaaraka wa tacaala ilaahayna caafimaad baan weydiisanaynaa laakiin mas'aladu waxay gaadhaa qofaa waddamadan muslimiinta tegaya ama waddankiibuu tegaya ilmo yar baa xanuun caadi ah oo aan weynayn oo isbitaallada lagu daaweyn karo malaayiin buyuu la dhex joogaa wuu soo cararayaa ilmihii baa wuxuu khalaas ilmihii baa xanuunsaday tawakulkii baa yaraaday ilaahay laysu dhiibay tabaaraka wa tacaala haweenay baa waddan muslim ilmaheeda ilaahay dartii oo la haajinaysa markaasay waddan muslim bay geynaysaa ama waddamo kaley geynaysaa markaasay uur bay yeelanaysaa waa inaan waddanka kusoo umulay kuleed oo halka mama ku umushid caruurfa malaayiin caruura ku dhalata gabdha muslimaada oo laa ilaaha ila allah leh oo tawxiidka kuu qabanaya oo haddaad umul raacdana adigoo hee adigoo tawxiidka laguu qabanaya umul raacis haye halkanba waa laisku qalaa halkama waa la isku qaraa nacam ilmaha meeqaa dumarka halka laga soo saara waddamada muslimiintana waa sidoo kale yacni tawakulkii baa yaraaday oo ilaahay tabaaraka jala wacala ee la tala saaranayay walacalla qodobadu aad iyo aad bay ugu badan yihiin laakiin waxaan doonayaa inaan ku soo aruuriyo dhowr qodob biidnillaahi tabaaraka jala wacala waxyaabaha waddamadan loogu yimid waxaa ka mid ah incidaamu riqaabati almujtamac bulshada wixii ilaalin jiray oo dhan oo meesha ka baxay fiiri ilmaha waxaa kuu ilaalinayay daris waxaa kuu ilaalin jiray oday meel soconaya keligii kaalay waryaa maxaad samaynaysaa so ina hebel ma tihid waxan lama fiicno waa odayga meesha iska socda waa hooyada meesha iska socota waa qaraabadii iyo qoyskii iyo deriskii waa mucallimkii waa madarasadii shaarica ah oo dhan baa ku ilaalayay ilmaha idan riqaabatulmujtamac baan jirinba sideedaba walidaalika deriskii baa ku ilaalin lahaa oo ehelkii oo madarasadii kulli waxaasoo dhan meesha way ka baxeen waxyaalahan meesha ugu imaanay marka waxaa ka mid a bulshadani yay la soconaysaa marka bulshadani waxay la soconaysaa cidaan iyada caawinaynin oo ku caawinaynin wanaagga iyo khayrka ay rabto wadamadan waxyaalahan ugu yar waxaa ka mid a ah, qilatu biqabqaaci alkhayri wa ahlihi meelaha khayrka meelaha khayrka oo aada oogu yar ma masaajidaha waddanka noogu imaanay oo ma madaaris qur-aana baan imaanay oo ma taxfiidu lqur'aan meel laga bartaa noogu imaanay idan wadamadan waxaa noogu imaanay meelaha khayrka ayaa aada iyo aada oogu yar ama maba jirinba meelo khayr loogu talagalay waaba ta la diidan yahayba sooma waaba ta lagala dagaalamaya sooma meelaha khayrka ayaa aada ugu yaraa sidoo kale kahratu buqaaci shari wa ahlihi cagsigeeda waxaa ah waxaa aad iyo aada u badnaa oo ugu badan meelaha sharka meelaha sharka ayaa ayagana aad aada ugu badan marka waxaasoo dhan ogaada hadda markaan saa u hadlayo ta'hiirkay leedahay meel aadan adin ka maqlaynin meel masaajid aada ka arkaynin gabar baa xalay meel iga soo hadlaysa maraykanka waxay leedahay masaajidku wuxuu ii jira afartan daqiiqa baan u socdaa qaar baa ka sii fog marka asbuucii hal maalin baan tagaa u fiirsada hal maalin baan tagaa masjidka waaba qofka ugu wanaagsanba haddee addina ma maqlaysi masaajidna ma tegaysi intaasoo dhanna bulsho kalaad ku dhax noosha xaalkaagu sidee buu noqon doonaa ta'hiir bay leedahay markaan leenahay meelihii khayrka oo yaraaday sidoo kale kathratu biqaaci shari wa ahli dadka sharka wada iyo meelaha sharkana taahiirkeeday leedahay sidoo kale waxaa ka mid a fushuwu zina waalkhamri iyo khamradii oo dee sida sharaabkii loo cabayo iyo zinadii oo faaftay anwaacdeedii iyo noocyadeedii tii xagga indhaha ahayd iyo tii xagga carabka ahayd iyo tii xagga gacmadiiyo gacmo iyo taabashada ahayd iyo tii runta ahayd intaba oo meel walba maanta bashu barwaaqii bashbasha ka ah sida kashkaashka iyo sida mataqaanaa xashiishka oo kale ayay dhulka u taallaa xashiishka geedaha caleenta ka dhaca ayaan ka wada haye khatarteeda taafiirkeeda ayay leedahay waxaa kaloo ka mid a dacfu e, e, maxaa la yidhaahdaa qawaamati rajul cala imra'ati ninka oo ilaahay tabaaraka watacaala qawaamadii uu siiyey ee alrijaalu qawaamuuna cala nisaa la yidhi halkan marka la yimid way daciiftay haddii aan dhihi karo waxaan dhihi karaa way daciiftay weliba waa da'iil nisba da'iila ayay maraysaa kii xoogaa xoogaa raganima kugu jirta xataa hoos buu u dhacayaa marka dacfu qawaamati arajuli cala imra'atihi hoos buu u dhacayaa maxaa yeelay bulsho waxaan u imaanay ragga iyo dumarku way siman yihiin cibaado ahaan annagu waan u simannahy oo taac ahaan ilaahay waanu simannahay ilaa wixii uu sharcigu khaas labada jinsi mid uu siiye ma ahane amaa qawaamada ninkaa le oo nafaqada ninkaa leh oo shukaansiga hore ninkaa leh xodxodashada ninkaa leh xoola bixinta ninkaa leh arooska ninkaa leh ilmaha aabbihii baa loogu magac darayaa asagaa reerka biilkiisa iyo marashadiisa caafimaadkiisa iyo gabadhani diinteedaba asaga ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyadeeda iyo aakharadeeda waxay ku wanaagsanaan lahayd ilaahay baa dusha ka saar halkani waxaa la yidhi nafaqadii meel baa laga soo qaadanayaa arrintaasi marka maxay sababtay arrintaa waxay sababtay arrintaasi shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alcubuudiya safxada toddobaatanaad dhegaysta wuxuu leeyahay wa xaqiiqatu cubuudiyati alqalbi buu ka hadlay wuxuu yidhi wa kullu man callaqa qalbahu bilmakhluqayn bilmakhluuqiina an yansuruuhu aw yarsuquuhu aw yahduuhu khadaca qalbuhu lahum wa saara fiihi min alcubuudiyati lahum وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا فيهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر وحلايهي قلبه هدو بني آدم كحرمه قلبه إنه إلهي كحرمه سؤال مرمين قلبه هدو مخلوق كحرمه إنه يقرقاران أما أي أرزقان أما أي هنونيان قلبه حقه خشوعيا كو wa in kaana xagga daahirka aba asagu amiirba ha ahaadee amiirba ha ahaadee umuurahoodaba haddabaree haddanana falcaaqilu yanduru ila alxaqaa'iq caaqilku xaqiiqaduu fiiriyaaye xagga daahirka ma fiiriyo wuu sii wada wuxuu yihi safxada toddobaatanaad faarajulu ida tacallaqa qalbuhu biimra'atin walow kaanat mubaaxatan lahu yabqaa qalbuhu asiiran tataxakamu fiiha wa tatasarafu bima turiid وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقة هو أصيرها ومملوكها لا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور aladii laa yastatiicu lkhalaasa minhu bal acdam ereyga cajaa'ibka badan sheekh islaam ibnu taymiya qarnigee buu ahaa haddanana fiiri wuxuu leeyahy hadduu ninku qalbigiisa qof dumara ku xidhmo walow islaan taadaba allaha ka dhigee wa in kaanat mubaaxatan lahu walow kaanat mubaaxatan lahu islaan u bannaan haba noqota hadday doontee qalbigii wuxuu noqonayaa qalbi la qafaashay qalbi la qafaashay oo asiir ah ayuu noqonayaa markaasay haweenaydu maxay samaynaysaa tataxakamu fiiha siday doono sida rumuud kontaroolka ayay kolba dhinac u bedelaysaa wa tatasarafu bimaa turiid habeenkay doonto way u yeedhan habeenkay doonto boolis bay ugu yeedhi habeenkay doonto bay ka dhigan habeenkay doonto wuu ka dhali habeenkay doonto maxaa la yidhaha idinka bannaanka iga baxbay dhihi tatataxakam wa tatasarafu bimaa turiid wuxuu yidhi wa huwa fi daahiri sayiduha xagga muuqaalka asagaa nin ah oo asagaa sayida liannahu zawjuha maxaa yeelay waa ninkeedii aw maalikuha walaakinahu fi lxaqiiqa laakiin xagga xaqiiqada waa asiir huwa asiiruha wa mamluukuha waa sidii qof laleehay oo kale laa siyamaa idaa calimat gaar ahaan qofka dumarka hadday ogaato bifaqrihi ilayhi ilayha inuu u baahan yahay mar alla markay ogaato inuusan ka maarmi karin mar alla markay ogaato aw cishqii laha ama inuu aad u jecel yahay iyo markay ogaato inuusan marna ka maarmi karin hadday arrintaa ogaato fa innahaa xiina idin tataxakamu fiihi taxakuma asayidi alqaahir aldaalimi fii cabdihi almaqhuur sidii addoon nin daalima addoonkiisa siduu u qasboo kale oo kale ayay gacanta ogu dhigaysaa buu leh saa daraaddeed wadamada marka suurada sheekh islaam ibnu taymiya ayaa marka meeshii timid raggii marka waajibkoodii way gabeen maqaaxiyay ku aruureen in badanoo ka mid a ah, ah, caleen bay iska cunayaan fadhi kudir bay galeen qiila waqaala bay galeen biibise maxay tiri bay galeen reer hebel maanta ayaa maxay dhaheen bay dhaheen yaa madaxweyne noqonaya ra-iisul wasaarihii muxuu yidhi yaa yaa yaa annaga qoladaanadu maxay heshay intaasaa lagu mashquulay idan biilkii waa laga qaaday dowlad baa ka qaaday asagii ma uusan dhihin war adiga ama dowladdu ha ku biisho ama yay ku biiline adigaa ninkii ah ha ana waayka tarbiyada carruurta carruurta adeygooda cuntadooda biilkooda ushaqayntooda mustaqbalkooda laa idan raggii maxaa ku dhacay raggii halkaasay galeen dumarkiina waa maxay dumarkiina maxay heleen dumarkii ayagu waa barwaaqaba sheekh islaam taymiya arrintiisa ay asagaaba dhammeeyeyba khalaas marba haddii ay halkan joogto dhagahana loogu shubay xuriyatulmara waddankan waxaa xuquuqda koowaad leh dumarka xuquuqda labaad waxaa le caruurta xuquuqda saddexaadna waxaa le ayga xuquuqda afraad bay raggu soo gala intaasa dhagaha loogu shubay khalaas kadibna maxaa dhacay wixii dhacay baan ogna arrintaa maxay maxay waddo u noqotay dariiqatu xal mushkilaadkii qoysaskaa marka halkaa ku baaba'ay marka halkaa markaan marayo waxaan idinku xawilayaa musalsalkii aanu ka gallay qoysaska wanaagsan iyo barnaamijka ka socda qolka one foorka ee la yidhahdo ila tali waan kula talina talama qaadan labadaasoo laysku qoofalay aniga kelima mee culummadoo dhan iyo mawduuca waxay kaga hadleen ayaan marka dib idinku xawilayaa sida la doonayo iyo wixii dhacay iyo sida looga badbaado intaba waxaan isleeyahay carruurta in si gooni a ah looga hadlo aad iyo aad bay u habbooneed laakiin xalaqada soo socota waxaan u khasisi doonaa insha allah haddii alla yidhaahdo hal xalaqaana ka dambayn doonta xalaqada soo socota musalsalkeenna hal xalaqaa ka dambayn doontaoo xalaqadan u dambaysa ee asbuuca soo socdaan geli doono insha allah iyo shantan xalaqo wixii su aalo oo ka imaaday ayaanu habeen u khasisi doonaa halkaasaanu ku afjari doonaa insha allah xalaqadeennii la baxday biidnillaahi tabaaraka wa tacaala asbaabu lwiqaayati min mashaakil ilmahjar asalu allaha tabaaraka jala wacala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa diintooda ilaahay u badbaadiyo caqligoodana ilaahay u badbaadiyo inta xanuunsanna ilaahay anoo caafiyo inta xilanna ilaahay xabsiga hanooga soo daayo intaanu kaga kulmayno xalaqada soo socota oo aan kaga hadli doonno carruurta iyo reedka ay ku yeesheen waddamadan aanu joogno waxaan idinkaga tegayaa xifdiga ilaahay iyo ricaayada ilaahay subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astagfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu